bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo toddobaad baan filaya min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray baabu اlqira'ati fi salaati الصubx qur-aankii uu nabigu ku akhriyi jiray iyo qaabkuu u tukan jiray salaada subax baynu ku soo jiray waxaynu soo maray suubano calayhi الsalaaةu wasalaam suuraة اlmu'minuun ku bilaabay iskuna dayay inuu dhammaystiro xaggana laakiin ay u suurogeli weyda isagoo suuratu kuwirad ku tukaday ama takwiir isagoo suuratu qaaf ku tukaday ayaa inoo dambaysay <clears throat> waxaynu ku joognaan filayaa xadaana abu bakr bn abi shayba qaala اlimaam raximah اllahu tacaala xadaana abubakr bakr ibn abi shaybata xadaana xuseyn ibn cali aljucfi can zaa'ida ibn qudamata athaqafi abu salt xadaana simaak ibn xarb can jaabir bni samura radi allahu tacaala canhu qaal ina اnabiya sala اllahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ah yaqra'u kii ku akhriya fi اlfajri ay fi salaati اlfajri salaada subax biqaaf wاlqur'aani اlmajiid suuraddaa qaaf ayuu ku tukan jiray wa kaana salaatuhu bacdu takhfiifa wa kaanat salaatuhu salaaddii nabigu waxay ahayd bacdu ay bacda dalika اlyowm maalinka uu ku tukaday qaaf wixii ka dembeeyey takhfiifan ay mukhafafa mid la fududeeyey ayay ahayd bimacnaa qaaf iyo suuradaha la midka ah ayuu nabigu ku tukanayay baa laga wadaa ay mukhafafa calaa qiraa'ati naxwi qaaf walwaaqica yacni mufasalka mufasalka juskan ama subcan khamiista aad u taqaanaan idinku suuratu laa tuqadin ama xujiraad idinka bilowda ee sida raajixa qaaf ka bilowda mufasalku qaafbuu ka bilowda suuratu qaaf ilaa dhammaadka qur-aanka ayaa mufasal la yidhaahdaa asagaasaa suuradihiisu waxay isu dhex yaallaan kuwa gagaaban oo qisaarulmufasal loo yaqaan iyo kuwa dhexe oo awsaatulmufasal la yidhaahdo sida juska tabaarag oo kale juska tabaarak iyo suurado juscamo ka mida iwaalmufasal diwaalulmufasalna waa qaaf iyo juskan wadaariyaad ee taqaanaan iyo wixii la halmaanay ilaa juska qasamcalla qaybo ka mida awaa'ilkiisa hore inahaas isu dhex yaallaa inahaasu isku dhex yaallaa marka wuxuu u jeedaa saxaabigu jaabir ibnu samura ah salaadu nabigu calayhi salaatu wasalaam aroortaa uu nagu tujiyaa qaaf wixii ka dambeeyey salaad mukhafafo ah oo inta badan nabigu ku tukado diwaaulmufasal diwaa'ulmufasal qaaf iyo waaqaca iyo wixii la halmaala watuur iyo wanajmi iyo iqtarab iyo ayuu ahaa wey ayib mararka qaarkoodna de nabigu suurada ka dhaadheer buu ku tukanay anaga soo maray suuratulmu'minuunba macnahaasaa laga wada ma aha maalinkaa wixii ka dambeeyey wuxuu nabigu ku tukaday suurado gaggaaban maaha lagama wado lagama wado qaaf iyo wixii la halmaaluu nabigu ku waday ayb ay takhfiifan ay mukhafafa calى naxwi qira'ati suurati qaaf walwaaqica wanaxwiha waxadaana abu bakr bn abi shaybata wmuxamed bn raafic wاllafظu libni raaficin qaala labadaa imaam xadaana yaxya bnu aadam ibn sulaymaan umawi xadaana zuhayr ibn mucaawiya abu khaytamata aljucfi can simaak bni xarb marka zuhayr baa wuxuu mutaabacaynayaa wadaadka hore ee zaa'ida ahaa qaala wuxuu ihi simaak sa'altu jaabirna samran weydiiyey can salaati الnabiy ay can salaati الnabiyi qiraada hadaloo can qiraa'ati salaati الnabiy oo hadda ad moodaa in laga wado maxaa yeele qaabkuu saxaabigu u jawaabi doono yaa laga fahmaya faqaala wuxuu ihi jaabir kaana wuxuu asuubanoo yukhafifu salaata salaada qiraa'adeeda wuu fududayn jiray salaadda marka la fududaynayo waxaa ka aakibaa qiraa'ada kolba saad qur-aankaad akhriday ku xidhan tahay rukuucdaada iyo sujuuddaada iyo ictidaalkaada ku miisaaman yihiin haddaad qiraa'ada fududayso rukuucdiiyo sujuudduna way fududaanayaan haddaad dheeraysana waa inay la dheeraadaan oy ku dhowaadaan kaana yukhafifu salaa salaadda nabigu uu fududayn jiray calayhi salaatu wasalaam walaa yusalli mana tukan jirin salaata haaulaa'i ay ala'imma a'immadan iyo umarada hadda idin tujiya salaaday tukadaan oo kale fi tadwiil xagga dheeraynta nabigu muusan tukan jirin buu u jeedaa saxaabigu maxaa yeele xadiid asagu uu leeyahay oo min hadihi riwaaya ah ayaa waxaa ku yimid kaana rasuul اlahi sal ly slm yusalii bina almaktuubata walaa yuطiilu fiiha walaa yukhifu wasaطu min dalik wasaطun min dalik saxaabiga asagaa si fiican u tilmaamay wuxuu nabigu sal slam salaadaha faradkuna tujin jiray walaa yuطiilu fiiha qiraa'ada iyo qur-aanka aad uma dheerayn jirin walaa yukhifu mana boobsiin jirin oo ma khafiifin jirin wasaطun min dalik dhexdhexaad u dhaxeeya dheerayn xaddhaaf ah iyo gaabin xaddhaafah ayuu nabigu ku waday calayhi الsalaaةu wasalaam marka walaa yusalii salaata haaulaa'i fi tawiil wey fi tawiil wadaaddan waxay leeyiin maahe waa fi tawiili wاtakhfiif oo qolyaha markay doonaya salaadda inay fududeeyaan nafta ka goynayaan oo salaaddii fajar bay arayta aladiina acطaynaa ku wareejinhayaan markay rabaan inay dheereeyaana albaqariya aali cimraanni say ka ag wareegaya war meelo udhaxaysaa jirta oo juskan subacan khamiisaad baa aad looga shaqaystaa salaadaha la dheeraynayo marka labadu waa ku khilaafi jiray nabigu calayhi salaatu wasalam waxaa caddaynaya inuusan u jeedin saxaabigu maalinka wixii ka dambeeyey nabigu salaadiisa waagaabi uusan ka wadin riwaaya kale xadiidku kaanat salaatuhu akhafa min salaatikum wa kana yaqra'u fi lfajri alwaaqica wa naxwaha min asuwar nabigu salaadda waa fududayn jiray sidiinoo kale ma ahayn wuxuu fajr ku tukan jiray suuratulwaaqici wixii la mida suuratulwaaqic way ka dheertay qaaf qaafiyadaa ka dheer xagga safxaadkana way ka dheertahay xagga aayaadkana way ka dheertay matamiso maaha qaafku afartan iyo shan aayadood suuratulwaaqicana sagaashan iyo meeqo wey taqriiban sagaashan iyo lix sagaashan shan boqol bay gaadaysaa xagga bogga iyo xaashiyahana waxaan u malay inay sidaa ka dheer leedahay suuratlwaaqic saasaan u malaynay marka dhib ma laha idan waxaa loo jeedaa nabigu aaggaas ayuu marka waa takfiif nisbi ah takhfiif nisbi ah ayaa laga wada qaala wuxuu i wadaadka raawiga ahaa oo simaag ah wa amba'anii jaabirun amba'anii jaabir booy yani jaabir wuxuu ii sheegay ana rasuul اllahi sal lay waslam rasuulka ilaahi kaana yaqra'u fi اlfajri salaada fajar inuu ku akhri jiray subax biqaaf wاlqur'aani wa naxwiha qaaf iyo wixii la mid oo min طiwaali اlmufasal mufasalka subxa khamiisaad suuradiisa dhaadheer ah waxadaana muxamed muhanى qaala xadaana cabdiraxmaan bn hadiy xadaana shucb bn xajaaj can siyaga bni xarbin can jaami bni samura qaal kaana الnabiyu salى اllahu عalيه ali wasalam yaqra'u fi الظuhri duhurka wuxuu ku akhriyi jiray biwalleyli idaa yaksha wاlleyli idaa yaksha waa qisaar اlmufasal wa fi اlcasri salaada casrna wuxuu ku akhriyi jiray naxwa dalika naxwa dalika taqriib wey waa innaga horaan soo maray in had iyo goor salaada duhur iyo midda casar ay iskugu aadanaayeen kala badh nus iskugu aadanaayeen naxwi daalika marka wax ku dhow suuradaha walleyl iyo waduxaa iyo suuratu tiin iyo suuradahaas suuratulcalaq iyo ayuu nabiga ku akhriyi jiray wa fi subxi salaada subaxna awala min alika awala min dalika wax ka dheer oo ka dhaadheer suurada soo sheegno marka hadday kuwan qisaarka yihiin awsaai ama diwaashi ayuu markaa nabiga ku ahriyi jiray maxaa yeelay awsaaina waxaynu ku soo marray nabiga ku tukaday takwiir iyo suuradii la halmaalay diwaashina haddaynu maraynay suuratuqaaf iyo waaqaciyo wixii la halmaalay haddii suurada ka waaweynna nabigu akhriya waa waa sugan tahay waad soo marteen xadaana وxadثna abu bكر بن أbي شhaybةa qال xadثna أbu dاود الطyاalسي سulaym بن dاود الطyاalسي صاaxiب المسند عن شhuعبة عن سiماك بن xرب عن jaaبر بن سمرة أن النبي صلى اه عليه وسلم كاana يقرأ في الظهر salaad duhr wuxuu nabiga ku akhri jiray mararka qaarkood bisabix isma rabbika alaclى sabix ismaha de marka waleyl waa ka dheer tahay subaleyl baaban ayadoo dabyar shidayn laftirkeedu wa fi subxi salaada subaxna biaطwala min dalika intaa wax ka dheer yani nabigu sal slam salaada uu tukado oo maktuuba waxaa u dheeraan jiray salaada fajar salaada subax baa u dheerayd waxaana xigtay salaada duhur labadaasaa u dhaadheeraa xishuhu marna nabigu waa gaabin jiray mara duhurku la simi jiray marana wuxuuba ku dhowayn jiray salaada fajarka oo kale calayhi الsalaaة wassalaam wa fi subxi wuxuu akhriyi jiray biaطwala min dalika suurad intaa ka dheer buu akhriyi jiray وxadثna abu bكر بن أbي شhaybةa qاal xadثna يزيid بن hاrون الwاسطي عن التyمي سulayman بن طرخان التyمي عن أبي الminhاal واسmhu سyاar بن سلامة in badan baad soo marteen sayaar ibnu salaama can abi barzata alslami nadr ibni cubayd baa la yidhahda saxaabiga waana waxiidun fi tarjama kutub sita markaad marayso nadla nin la yidhaahdo saxaabiga keligii baa ka jira abu barsad alslami afartan iyo lix xadiid nabiga ka tabiyey calayhi salaatu wasalaam waxay isku waafaqeen afartan iyo lixda xadiida nabigu ka tabiyo waxay isku waafaqeen bukhaariiyo muslim soo saaridiisa hal xadii hal xadiid waa xadiidka caawa aynu hayno kan weeye muslim isagoo gaaban buu wariyaa bukhaarina isagoo dheer buu yar wariyaa oo zawaaid wata bukhaari wuxuu la gooni noqday laba xadiid laba xadiioo midna mawquuf yahay midna marfuuc yahay muslim wuxuu la goy noqday afar xadii saxaabigu wuxuu ku dhintay khuraasaan afghanistan saxaabadii afghanistan ku shahiiday ee ku dhintay buu ku jiraa walm waxay leeyiin xuduudda iiraan iyo afghanistan ayuu ku geeray almuhim maata bikhuraasaan afartan li xadiid buu nabiga ka tabiyey calayhi salaatu wasalaam hal xadiis oo kaan caawa haynay bukhaariy muslim wadaagaan laba xadiis bukhaari baa la gooni ah midna waa mowquf midna waa marfuuc afarna ayaa la gooni ah muslim saxaabigu wuxuu geeriyooday lixdan iyo shantii hijrada sida raajixa ah khuraasaan buuna ku geeriyooday khuraasaan dhulka la yidhahda waa taqaanaan aniga ima weydiinaysaa saxaabiga wuxuu yidhi ana rasul sal ly slam kaana yaqra'u fii salaati alghadaati kaana yaqra'u wuxuu ku akhriyi jiray suubanuhu fii salaati alghadaati aroorta salaadeeda salaadda subax weeye min الsittiin ila اlmia lixdan ilaa boqol aayadood lixdan aayadood ilaa boqol ayuu nabigu markaasi si ku tukan jiray wey waa taqriib hadda qaafo kale lixdan bay waxay ku dhowdahay lixdan afartan iyo dhowr weeye suuratulwaaqicana waa sagaashan iyo sagaashan iyo waa boqol ayib idan boqol aayadood ilaa lixdan aayadood buu nabigu ku celcelin jiray weeye qiraa'ada salaada subax ku celcelin jiray waa sida u badan aqlabka inuu marka baxo sidaa haalibka waa laga yaabaa xadana abu quraybin qaala xadaana wakiic bnu sufyaan wakiic bnu jarax cafwan abu sufyaan can sufyaan athawri can khaalid alxadaa khaalid bn mihran can abin minhaan minhaan haddaynu soo maraynay waa sayaar ibnu salaam hadda ninkan dambe abu barsu hadda ka war horaan waxaan ku soo maray fii riwaayati jaabir filahaya mise abu barsa laftigisu baynu ku can abi barsad alslami qaala wuxuu uhi saxaabiga kaana rasul lah sal l slam yaqra'u fi اlfajri salaada subax wuxuu ku akhriyi jiray maa bayna iiina ila mia aayatan lixdan ilaa boqol aayadood riwaayadan marka waxay kuu kordhisay aayatan bay kordhisay keliya inta hore waxay ahayd min asitiin ila almia hunaana bayna way kordhisay aayatanna way tamyiiskaa kuu caddaynayana way la timid maa bayna iiin ila mia aaya lixdan ilaa boqol aayadood buu nabigu ku akhriyi jiray salaadda subax ayib riwaayada abaraani uu leeyahay oo fi lxadii uu ku leeyahay asag wuxuu ku daray wuxuu ku qadaray inay taqriib tahay bisuurati alxaaqa wa naxwiha suurat alxaaqa iyo wixii la mida yuu nabiga ku akhriyi jiray alxaaqa hadde lixdan aayadood agaarkeeda ay garaacaysa xadaثna yaxya bnu yaxya الtamiimi abu bakr naysaburi qaala qara'tu calى malikin abi cabdillaah can ibni shahaab الzuhri can cubaydillahi bni cabdillaah bni cutbat bni mascuud alhudali can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal ana uma alfadl bint alxaari alhilaaliy hooyadii weeye lubaaba bint alxaari ana uma alfadl bint alxaari ahayd samicatu ibni cabaas bay maqashay wahuwa yaqra'u asagoo qur'aan akhrinhaya wahuwa yaqra'u asagoo akhrinhaya wاlmursalaati curfan suurat lmursal asagoo akhrinaya ibn cabaas cabdullah ayaa hooyadii umulfadl lubaaba bint alxaari alhilaaliya ayaa maqashay faqaalad waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiiow laqad dakartanii waxaad i xusuusisay biqiraatika haadihi haadihi suura cafwan akhrinta aad suuraddan akhriday waxaad igu ashyaa iyo waxyaaba aan hilmaamay wey uurkutaallaad igu kicisay ayb innahaa suurat lmursalaan laakhiru maa samictu rasuul اlah sal lay slam yaqra'u biha fi اlmaqribi marka umulfadl marka waxay tidhi urkutaalle iyo boog baad idanaqday cabdulaahiyow maxaa yeelay suuraddan hadda mursalaad ah inaha la aakhiru maa samictu rasuul allah waa suuraddii u dambaysay een ka maqlay rasuulka ilaahay yaqra'u asagoo akhrinaya biha ayada fii salaati اlmaqrib salaaddii maqrib ee ummaddu nabigu jamaaca ku tujiyey ayaa loo badan yahay xaafidkuna wuxuu ku awalaa isagu bacda baxin jahiid oo aad iskugu dhibay xaafidku wuxuu ku ururiyey oo leeyahay waxaa weeye nabigu sariirtii lagu marlinayaba maalinkaa ka soo kacay gurigii dhexdiisuu ku tukaday waana gaari waayey masjidkii masjidku inta u dhowuu gaari waaye dadkii ahalkee marka la joogay baxnaaninayay iyuu salaada tujiyey qiraa'adaa way qiraa'ada ay xasuusatay umulfadl ay ku xanuunsatay markay maqashay cabdullahi akhrinay ee ma aha u dambaysa ee nabigu uu muslimiinta tujiyey maalmuhuu marlayay saasuu isagu xaafidku yidhah laakiin sida kalea loo baday dhib ma laha culays naguma hayso hadda inaha laakhiru maa samictu rasuul اllahi yaqra'u biha fi اlmaqrib idan mursalaad hadde waa awsaad اlmufasal marka maqribkii in qiraa'o dheer ay gashay ayaa muuqanaysa oo nabiga soo waliba uma tujinaya uu sidaa u tujiyey marka waa radun cala almaalikiya wاlxanafiy raddun cala almaalikiya wاlxanafiy xanafiyadu iskumaba laakiin maalikiyadu waxay qabaan salaada maqrib qiraa'adeeda waa in la yareeyo oo la gaabiyo oo lagu tukado qisaaru lmufasal meelaha todoba mangeliye iyo yaan kor loo dhaafaynaa ra'italadii aaggaa hoose ayay ayagu qabaan axnaaftuna way ka agdhowdahay shaaficiyadu ayagu madhab aan aad u caddayn bay leeyihiinoo la yidhaahdo salaada maqrib qiraa'ada in la dheereeyana sunno ma in la gaabiyana sunna ma laa yukrah walaa yustaxab ama dheere ama gaabi ama dhaxda ku wad ayb sidaa ay sunnadu sheegta wey sida nabiga u badna calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye maqribku inuu ku tukado awsaad almufasal awsaad almufasal haddii marka qisaarta lagu tukana dee dhib male laakiin waxaa laga hadlaya inuu nabigu sidaa yeeli jiray xadana abubakr nabi shaybata wacam naaqid isagu ibnu daqalciid isagu wuxuu leeyahay manhajiyo baabka marka la maray wuxuu leeyahay qaabkuu nabigu uu laazimay uu badiyana maa wadaba calayhi rasul sal slam fi qiraa'ati اsalaa waa sunnatun wuxuu nabigu mar sameeyey uusan daa'ibinna waa jaa'is isagu baabkaasuu maraa oo halkaasuu ku dhuftaa xadana abu bakr bn shaybata camr bn xamed bukayr الnaaqidu qaala xadaana sufyaan yacni waxay ka wadaa ibnu cuyana loo jeedaa قال مسلم وحوري وحدثني حرملة بن يحيى تجيب المصري أخبرنا بن وهب عبد الله أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي هذا مركز يونس يو سفيان بابا السعودة حا وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنذلي وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر معمر بالبد وهذا كله سفيان يونس دنكو بيري قال مسلم وحوري وحدثنا عمرو الناقد عمرو ابن بكير عن محمد بكير الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي ابي ابراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان كلهم انت سودات سفيان كسو بلو يونس معمر صالح ونك الدنبيه كلهم عن الزهري محمد شاب الزهري بكقات حديثك بهذا الاسناد بهذا الاسناد سند كانت صومرتين اها سند كي مالك وهريه ويهد انتم وحي متابعين صالح بن كيسان معمر يونس سفيان كل وحي متابعين مالك مالكنا حديثك وحكا قادنايي ابن شهاب الزهري ايغون ابن شهاب الزهري بي كقاتين اذا ابن شهاب سندك كدنبيه بكو حاليي بهذا الاسناد اشاره waa maxay ee waa fi riwaayati can cubaydillaahi bni cabdillaah bni cabaasin ana um alfadl sidaas wey ayb wixii zuhri ka dambeeyey sanadka lagu xaleeyey waxaa soo martay oo kii maalig baad ku soo martay wey oo cubaydillaahi ilaa aakhirihi ah wazaada wuxuu kordhiyey yaa kordhinaya wazaada zuhri wey markaa ama cubaydillaah ama ubaydl ninkii raggii mutaabiciinta mid kamidu hadda sheegay wazaada wuxuu kordhiyey cubaydilah ama zuhri fii xadiii saalixin saalix bnu kaysan can zuhri wuxuu ku kordhiyey uma maa sallaa bacdu xataa qabadahu allahu tacaala uma maa sallaa muusa tukanno suubanuhu ay maa sallaa binnaasi baa loo dadka muusan tujinin salaadna kama bixinin asalaat aljahriya laga wadaa salaat aljahriya laga wadaa uma maa sallaa bacdu ay binnaasi fi salaat aljahriya xataa qabadahu allahu caza wajal ilaa uu rabbi oofsaday suubana uu xijaabtay marka wasaadadaas zuhrina waa u laaban kartaa cubaydillaahina way u laaban kartaa inkastoo aysan riwaayaadku aysan caddaynin axadka hadda ziyaadada wata xadaثna yaxya bnu yaxya التamiimi qaala qarأtu calى malikin can ibni shaab الzuhri can muxamed bni jubayr idan xadiidkii jaab ibnu samura shaahidkiisii abi barsat alaslami hadda waa ka tegey shaahid labaad buu keenayaa fi lqiraa'a ku saabsan waxaanu soo maraynay alqira'atu fi suxbi baynu ku jiray ayb hadda marka subaxii iyo ceshihii ayuu isku xijin doonaa laakiin axaadiid dhowr iyo ah istabadhiga hadda mar imaamku wuxuu raba marka xadiidkaa hore ee umulfadal ee tilmaamaya nabigu inuu ku tukaday awsaat lmufasal yuu raba haddana inuu tilmaamo xataa mararka qaarkood maqhribka inuu ku tukan jiray biiwaal mufasal yuu rabaa inuu sheekhu shaahid u keenaya maqaati can muxamed bni jubayr mucim eh, ibn cadiy ibn nawfal can abi aabihi oo de jubayr mucim ah jubayr mucim axaadiidtii ah waxaynu ku soo marray fii kitaab alxayd wa kitaab alqusl baynu ku soo marray xadiidka saddex boqol labaatan iyo toddobo saddex boqol labaatan iyo toddobo hadda lix boqol cafwan hadda baynu marayna raamka aan mukararka lahayn midka mukararka la kun iyo soddon iyo shan baynu marayna kan aan mukararka celceliska lahayn afar boqol lixdan iyo saddex baynu marayna saddex boqol labaatan iyo toddoba xadiidkii ahaa baynu ku soo sheegnay jubayr ibnu mucim axaadiidu uu fii saxiix muslim ku leeyahay qaala wuxuu yidhi saxaabigaas samictu rasuula rasuulka ilaahi baan maqlay sal lay slam yaqra'u asagoo akhrinaya bituuri suuratu tuur fi lmaqribi fii salaati almaqrib isagoo akhrinaya ayaan maqlay xadiidkuna qisu lahaa iyadoo faahfaasanna iman doontaa qaybana waabanu soo marra kutubu sunna waad ku soo marteen saxaabigan xadiidku wuxuu qaatay isagoo mushrig oo gaal ah jubayr mucim isagoo aan islaamin oo gaaloo mushrig ah ayuu xadiidka nabiga ka maqlay laakiin wuxuu wariyey bacdama aslama wa taaba min ashirki ayuu wariyey markii nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo kufaaru quraysh ay beder ku dagaalameen ee ilaahay gaala jabiyey maxaabiis badan baa laga qabtay kufaaru quraysh jubayr mucim wiiluu dhalay iyo qaraabadiisaa ku jira dadka la qabtay marka intuu hanti soo qaadaybuu madax furasho u yimid inuu ku sameeyo ahalkiisii iyo qaraabadiisii saasuu u yimid madiino amin gobolku dhacay oy muslimiintu salaadii maqrib galeen ayuu madiina soo galay masaajidka nabigu soo agmaray ratiig buu meel ku xidhay wuu soo dhaqaaqay qiraa'adii nabiga dhegta kaga dhacday nabigu ummadda tujinaya oo salaaddii ku jira ayaa taabatay nin carbeedoo qur-aanka yaqaana af carabiga yaqaana waa ahaa oo saliiqi ah wuxuu yidhi saxaabigu fakaada qalbi an yatiir marka suuratu duur nabigu uu waday ee u waday an dhagaystay ee an ee nabigu maraya am khuluqu min hayri shayin am hum kaada qalbi an yaiir riwaayo kale kaada qalbi an yusdaca qalbigu inuu dilaacaan ka yahay wadnuhu inuu dilaaco xaqaa'iqda iyo xujajka ilaahay uu sheegayo nabiga carabkiisana lagu akhrinayo ayuu la yaabay maalinkaasaa iimaan itaabtay buuri maalinka dakharku gaadhay wixii ka dambeeye waa islaamay bacd alxudaybiya wa qabla alfatxi buu islaamay maya bal wuxuu islaamay qabla xudayb wadaadaa odhanaya almuhim halkaasaa laga raacay raacitaan barakaysan kadib xadiidka wuxuu wariyey bacdamaa aslama bacdamaa aslama marka waxay u daliishadaan xadiidkan muxadisiintu eh, ay fi lmustalax in aad qaadan karto wax warin karto adoo mushriga ama faasiq ah hadhow tebintaadu ay shardi tahay inaad cadaalo cadaaladda lama shardiyo ee cafwan cinda taxamuli lama shardiyo alislaam walcadaala islaamkii cadaaladda waxaa la shardiyaa cinda aladaa lann aakibku iyo muhimaddu waa marka aad warka tabinaysee dambe marka ayadaa ma tahay in ilaahay ka cabsanaya in allah ku xidhan looga qaateena wargaleena been iyo bakti aan isku dayanahaa lagaa yeelaya idan marka adoo faasiqa adoo kaafira adoo mushriga warka aad maqashay ee dhabta ahaa markaad noqoto nin akhyaar ah ama aad islaanto inaad tabin karto adilada loo dariisho adiku ka mid yahay isaga marka jubayra aabbihii oo mucim bn waa ninkii nabiga abaalka ku lahaa ee uu dhihi jiray hadduu nool yahay mucim bn cadiy oo igala hadlo qolyahan maxaabiista ah waan u sii dayn lahaa ulaa natna faraan oga qaadi lahaa marka gaal iyo islaam ninka abaalkuu gala in abaalkiisa la gudo ama la ogaado waa asal diineed weeye oo gobonnimo iyo akhlaaq ku dhisan وxadثna abubakr idan suuraة الطuur waa suurad dheer haddi waa taqaana waa طiwaal mufasal wey طiwaal mufasal wey maqrib buu nabigu ku tukanaya jamaacatan وxadثna abu bakr بn abi xita wa زuhayr بn xarb abu khayثamaة النasaaئي زuhayr بn xarb ayb hadduu dabaqadan dhacod waa abu khayثamaة النasaaئي zuhayrka kale ibn xarbe abu khayثamaة الjucfi asagu wuxuu dhacaya dabaqada sufyaan oo kale u dhaca haddaad soo marayseen qaala labada imam waxay dhah xadana sufyaan بن عyayنة وxadثna xرمة بن يحيى التuجيبي أخبرنا بن وهب عبد الله أخبرني يونس وxadثna إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أي بمثل رواية عفوا سندkan ay ku wariyeen مثله أي مثل رواية مالك wy sanadkan dambe wuxuu u keenay mutaabacaadkan dhowrka dambe wuxuu u keenay tii haddaynu marayne riwaayadii maalik ibnu shaab in la mutaabaceeyey oo sufyaan baa ku raacay yunis baa ku raacay waxaa ku raacay weeye macmar macmar kulluhum can الzuhriyi ka riwaayati maalikin ka riwaayati maalikin can الzuhriyi zuhri maxaa ka dambeeyey can muxamed ibni jubayr ibni muطcim can abihi oo jubayr ibn muطcim ibn cadim الnawfal الnawfali sidaasuu imaamku ka wadaa baabu اlqira'ati fi اlcishaa idan muhiimaddu waxaa weeye qiraa'adu in la bahdilo salaadaha dee laga dhigo sidii taraawiixdii loo tukadana taraawiixda hore ee soomaaliyeed baan ka hadlaaya hadda goorbawaabaan waxaan ku tukanay tarawix dhanba waliil baan ku tukan labaatan iyo saddex baa dawaagaa la tukan jiray labaatan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddexdiiba waxaan ku tukannay waleyli idaa yaksha markuu imaamku markuu imaamku faatixada dhammeeyo bismi illaahi araxmaan araxiim walleyl idaa yaksha allahu akbar ragcadda dambe faatixada maku dhammayn muxuu leeyahay wanahaar idaa tajalla allahu akbar waxaan u malay inaana suurad kale ku tukan idan saa in loo gala salaadaha lama ogola maktuubaadka in ummadda dhabarka la jebiyo lagu habaarana looma baahno sidaa dhaxadoo sidaa uu nabigu ku wada calayhi salaatu wasalaam ayaa la rabaa iyadoo la qiimanaya xaaladda masaajidda xaaladda ma'muumiinta haddii qoom maxsuuruun ah maalan ardaa meel boodhina ku xaraysan kulleed bay ku xaraysan yihiin ayagii macallimiintooda basa meesha ku tukanayay marka hadday doona baqar ku tukadeen arda marqaansanoo saa u kacsan iyo wadaad isaguna ka daran hadday wada yihiin baqariya caraaf iyo ku tukadeen laakiin masjid furan oo ummaddii oo dhanba imanayso oo waayeel imanhayo ruux xanuunsan imanayo cid walba ay joogto waa in la qiimeeyo bulshada dhankay u badan tahay oon dadka aan lagu darin salaadihii masaajidda ayib marka u baahantah in la miisaamo in la miisaamo salaaddii in si miisaana lagu wado waxaa un kari kara imaam imaamaha ka tegay unbaa kari kara baabu lqira'ati fi lcishaa wuxuu yahay qur-aanka cishaha lagu akhriyi jiray xadaana cubaydاllahi bn mucaad alcambariyu qaala xadaana abi abihi mucaad ibn mucaad alcambari waa reer bani tame labaduba wiilkii abihi isku qoys ayib xadana shucb bn xajaaj cambari iyo tamiima dad kala maqashumaa un jilib hoose iyo jilib saron baa loo kala tirina laakiin qoy nimanku waa tamiimiyiin wiilya abiyad xaggay kala maraya xadana shucb bn xajaaj can cadiy ibnu thaabit alansaari qaala wuxuu uhi taabicigaas samictu albara ibni caazib bara ibni caazib xadiiu leeyahy kitaabu liimaan bayna ku maray ayb laakiin kitaab liiman waxaan filayaa maanan soo sheegin axaadiitu ku fi saxiix muslim bara ibnu caazib ibn xaari alansaar اlawsi saddex boqol iyo an xadii buu nabiga ka tabiyaa saddex boqol iyo shan xadiid buu nabiga ka tabiyaa waxay isku waafaqeen labada imaam labaatan iyo laba xadii labaatan iyo laba xadiid bay isla soo saaraan bukhaari wuxuu la gooyi noqdaa shan iyo toban xadiid muslimna toddoba xadiid marka haddii laysku daro majmuucu maa lahu fi saxiixayn labaatan iyo laba isku waafaqeen shan iyo toban bukhaari uu la gooyin yahay meeqowey soddon iyo toddobo toddobo galo ku dar oo muslim gooni la yahay afartan iyo afartan iyo afar xadii afartan iyo afar xadii bu ku leeyahy fi saxiixayn wuxuu nabiga ka tabiye oo dhanna waa saddex boqol iyo shan intay xufaadu sheegeen ragga tiriya axaadiidda ay saxaabadu leeyihiin wuxuu geeriyooday toddobaatan iyo kow hijrada ama toddobaatankii radia allahu tacaala canhu ardaah samictu bara bn caazib baan maqlay yuxadi asagoo ka tabanaya xadiidka can nabiyi subana sal اllahu alيه wasalam annahu kaana fii safarin nabigu inuu socdaal ku jiray waa tarjama mashhuura fii muslim xadiia bara boqolkiiba sideean tarjamaday ku timaadaa min ariiqi cubaydاllahi can abihi can shucba can cadi bni haabit alansaari can اlbara bay ku timaadaa wixii aanu soo maray uu lahaa fii saxiix muslim min hada ariiq buu ka imanaya kulligii intaan xusuusto kaana fii sabrin socdaal bu ku jiray fasalla alcishaaa alaakhira cishaha dambuu nabigu tukaday inagu soo maray alcisha alaakhara aakhira inay bacdu luqawiyiin kalsmaci ay inkireen laakiin waa inkiraad aan sax ahayn ayb waxaana laga ixtiraasaya cishaha hore ee maqhribka ah markuu curfigii saxaabada la joogo fasalla alcishaa alaakhirata ayuu nabigu tukay cishihii dambuu tukaday isagoo socdaal oo safara riwaaya xadiidku uu leeya racatayn racatayn saadaan u khaldamin cishihii laba ragcadood buu ka tukaday maxay waa musaafir salaaddii waa gaabinayaa wey racatayn riwaayada xadiidku uu leeyahay fa qara'a wuxuu nabigu ku akhriyey fii ixda alragcatayni labadii ragcadood middood mid ka mida wuxuu ku akhriyey watiini wazaytuun watiini wazaytuun idan waa qisaaru lmufasal subx khamiisaad suuradii u gagaabnaawe suuradii gagaabnaabu ka tirsanta watiin nasaa'i baynu ku soo maray xadiidkan riwaayat النasaa'i waxay faa'idaysay faa'ida muhim jiddan ah faqara'a fi ixda الrakcatayn faqara'a fi الrakcati اlأuulى baan ku soo nasaa'i fi الrakcati اlأuulى muslim waa ibhaami riwaayadiisu labadii ragcadood mid ka mida riwaayadii nasaa maxay tihi ragcaddii koobaad nabigu wuxuu ku tukaday wالtiini wالzaytuun xadaana qutaybaة bnu saciid idan way iman doonaa in nabig sal slam sida aalibka ah sida haalibka ah salaada cishaha wuxuu ku tukan jiray biawsaaط اlmufasal juska tabaarak suuradihiisa suuradaha u dambeeya juska qasame calle ayb juska qaybihiisa hore dhaadheer sida suuraة mutafiin iyo iisoo qabo camo laftirkeeda iyo naasicaad iyo suuradahaas yuu nabigu u badnaa awsaad اlmufasal haddana waxaa muuqata inuu nabigu ku tukaday qisaaru اlmufasal macnuhu waa maxay cinda ahlicilmi waxaa weeye waa min ajli الsafar salaadda safarku waa ka gaaban tahay salaada negida iyo nagaasha waa ka gaabanta ragcadahaana waa la gaabiyey qira'aanna waa gaabanaysa way ka duwan tahay xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana layt bnu sacad buu ka wada imaamku can yaxya wahw bnu saciid bnu qays alansaari can cadiy bnu aabit alansaari asaguna can ilbara bni caazib alansaari alawsi annahu qaala wuxuu ihi saxaabiga sallaytu maca rasuuli illah rasuulka ilaahi baan la tukaday alcishaaa salaada cishahan la tukaday oo cishihii dambe ah faqara'a nabigu wuxuu akhriyey ragcaddii koobaad ku akhriyey bitiini wazaytuuni buu ku akhriyey xadaana muxamed bn cabdillahi bn mayr xadaana abi aabihood cabdulahi bn mayr alhamdaani alkuufi wiilku waa kuufi aabihina waa kuufi can miscar ibni kidaam alhilaali asna waa kuufi can cadi bnu haabit alansaari waa kuufi asagu laftirkiisu qaala samictu lbara bni caazib waa saxaabadii kuufa ayaguna ku geeriyooday oo ku dhaqmay qaala wuxuu uhi samictu nabiya sal ly slam qara'a fi lcishaai biاtiini wاzaytuun famaa samictu ma maqal axada min الnaas axad aadamaha ka midoo axsana sawtan minhu min rasuuli اllah axad bini aadamna qur-aan akhriya oo nabiga ka cod quruxsan ma maqal buur aan ku daba tukada watiin ayb idan watiin nabigu wuxuu ugu tukaday oo suurad gaabana liajli الsafari waliajli takhfiif الsalaa amaa haddii la nagi yaho magaalo la joogo iyo masaajidda caadiga ahayd nabigu waxaa u badnaa dhaqanna u ahayd in suuradaha dhexe uu ku tukado subaxa khamiis suuradaha dhexe aadna u dhaadheerayn xaggana aan gaabnayn xadiidka abu hurayrana ku soo maray waana iman doona insha allahu tacala qadiyadda iyada xadaanii muxamed ibnu cabaad almakiyu xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can cam dinaar almaki can jaabir ibni cabdillaahi alansaari qaala wuxuu uhi jaabir kaana mucaadun mucaad wuxuu ahaa mucaad ibnu jabal abu cabdiraxmaan yusalii ay salaa salaaduu tukan jiray maca nabi nebigu la tukan salaadaasna waa salaad cishaa u badnayd salaad cishaa u badnayd oo cishaha iyo salaada fajar inta badan munaafiqiinta ka hadhi jiray oo jamaacada nabiga laga waayi jiray markaasaan tuhmada aysan u imanin ama salaad jacayl ama nabiga u dhowaasho darteed xaafad fogoo reer bani saliimo qoyskoodu deganaayeen isna deganaa intuu ka yimaaduu nabiga la tukan jiray markuu nabiga la tukada kadib cishaha ayuu masaaidku imaamka ka ahaana tuujin jiray mar labaad mar labaad oo ree xaafadii reer banis madiina ma ahayn xaafadan isku dheganoo kale waxaa loo kala deganaa beelbeel baa loo kala deganaa qoys walbo isku daba isku maca ah, isku dhaqana xaafad gooni ay degi jireen xaafaddii ree hebel masjidkoodii ayb dhul bannaan oo u udhexeeya mararka qaarkood oo hawd ah xaafadaha qaarkood kaana mucaad ibnu jal yusalii asalaata maca nabiy nabiguu la tukan jiray uma yatii waa iman jiray uma yaati waa maxay u imanaya xaafadoodii iyo gurigoodii ama masjidku imaamka ahaa fayaummu qawmahu fayaummu qawmahu tolkiiba marka oo reer bani salima ayuu marka imaamu aho tujin jiray fasallaa leylata min allayaali habeen habeenaha kamida ayuu tukaday maca nabiy nabiguu la tukay sal slam alcishaa salaada cishe uma ataa wuxuu u yimidoo soo aaday qowmahu tolkii faamahum salaadii cishaha qudhigeedii buu tujiyey fاftataxa alqiraa'ata qiraa'adii wuxuu ku furfurtay weeye bisuuraة اlbaqara suuraة اlbaqaro ka bilaabay intaasuu cisho soo sugaya nebigu la soo tukaday nebigu qur-aan salaad aan gaabnayn buu tukaday calayh الsalaaة wasalaam oo dhaqankiisa waxaa u badnayd haddee in suuradaha dhexe uu ku tukado salaada cishe haddana xaafadiisu caawo dhan la sugahayay buu tegey ayb dad eh, muruqmaal oo beeralayna waa ahay ansaar nin ma aroorti intuu ka lahay maanta la beer falaya ama biyo ku duwaya ama midho guraya ama bacriminaya oo daalan ilaahu salaada cishan baan la gaaro mar aad tukanta waajibka ilahay buu sugayaa markaasuu baqara citaaliyey baqaru bilaab maxaad ibn jabel aad buu u fahmaysnaa nin dhallinyaro qiimo badan oo aqoon badanna nabiguna waa jecla faftataxa bisuurati albaqara fanxarafa rajul nin baa weecdoo salaaddii ka baxay fa sallama wuu salaamo naqsaday salaaddii uu ku jiray uu xidhay markuu arkay in baqara la bilaabay wuu salaamo naqsaday kadibna halkaasoo kale fa sallaa fii naaxiyati اlmasjid riwaaya laxdiid baad garanaysaa geeska intuu istaagay yuu salaaddii tukaday ceshiiboo dhammayst waa iska tegey ayagoo weli baqaro wada jamaacadii masjidkoo baqaro weli wado fanxarafa rajulu baa weecday yani ka baxay inarafa inxarafa huna insarafa loo jeeda fasallama waa muhim jiddan riwaayadka qaarkood ma aysan sheegin saxaabigu inuu salaamo naqsaday salaaddii buu goostay halkan waa faa'ida muhim jiddan xataa riwaayadka sunankaadan ku arkayn muslim riwaayadiisu muhima jiddan wuu salaama leanna markuu fiqiga saxaabadu u fiirso ijtihaadka xaggee buu ka keenay saxaabigu waa اجتihaad في زmن اlwacyi اجتihaad في زmن التشhريiع iqraarka nabigu diin ku noqonaya mamnuucna ma aha alijtihaad fi zamn التashriic mamnuuc ma aha laakiin inuu sax yahay inuu baaطil yahay waxaa laga sugayaa iqraarka shaarica alcibaada waa tawqiifiya waxay shaqaysaa bacdama maata الrasuul calayh الsalaaة wasalaam iska ogow bacdama maata الrasuul alyowma akmaltu lakum diinakum xilligaa amaa xilligu waxyigu degayay muslimiintu waa ijtihaadayeen khayrka iyo wanaagga shaaricuna kaana yusaxix wayaxdif wayucadil howlaha isagaa iska laha saxaabigu waa ijtihad muxuu ku ijtihaaday salaad goormaa la salaama naqsadaa marka kugu dambaysa wadaadkan wuxuu ihi la socda la socdo salaadda nimankan goormaa kugu dambeeya hadda idan salaam naqsu yidhi mar haddaad ka dhaqaaqaysaan ka salaama naqs salaadooda uu ka salaamo naqsaday salaad cusub buu bilaaba oo tiisi ah ayib ijtihaadkiisu halkaasuu la maray lann waa ijtihaad saxa wey fasallama waa salaamo naqsaday gacmaha la taagi maayo hadda caamadu markay rabaan kaa goostaan salaada saasay yidhaahdaan istakfirullah istakfirullah istakfirullah looma baahno hadday cudurdaar meesha yimid xaq baad u leedahay istikfaariya gacmataag midna istakfirla dembi aad gasheen maaha haddaad alla u dhowaanayso duca aad ka wado dhib ma laha laakiin meeshaan in la geliyo sida adoo dembaabay ma soo aroorin uma sallaa waxdaw keligii buu tukaday wadaadkii waاnsarafa reerkiisii buna aadam faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen anaafaqta yaa fulaan hebelow ma munaafaqowday waa amaara min alamaaraat wاlamaaraatu laa tatarib walaa tancakis asal calaamaadka iyo amaaraadku muطaridana ma noqdaan muncakisana ma noqdaan ayb alabay ku tustaa alabo ayay ku tustaa salaad cishi oo muslimiin tukanayaan in ruuxu uu salaadii ka baxo dhaqan ku badnaaba yay ahayd munaafiqiinta dhaqan ku badnaa ayay arrintaa ahayd fi lmunaafiqiin dhaqankii marka munaafiqiin ku badnaa ee lagu yaqaanay haddii lagugu arko waxaa lagaa malaysan inaad tahay munaafiq baa lagaa malaysanaya laakiin alamaara cinda ahli اlcilmi ama amaara xadiiثiya ha noqoto ama amaara fi jamiic اlabwaab laa taطrid walaa tancakis ayb ninkii laga waayana la dhihi maayo waa mumin mukhlis ah kii lagu arkan la odhan waa munaafiq khaalisa la odhan maayo laakiin alabay tustaa qalabay tustaa saa darteed bay goyn waay maysan jasmina saxaabada waxay dh annaa fakta yaa fulaan hebelow lagu dhuuntay dheh wanaag baaban kugu ogayne miyaa lagu dhuuntay maxaan oo kaa dambeeye munaafiqnima miyaa qaala wuxuu wallah ilah baan ku dhaartay munaafiq ma noqonin wala aatiyanna rasuul allah wallee nabigana waa u tagahayaa sal fala uhbirannahu wixii qabsada waa u sheegayay mucaad xalay ugu sameeyey faata rasuul allah rasuulki ilaahay buu u tegey sal mukhtaara wey iyadoo faahfaahsan sida salaad baynu kusoo marayay abu daa'uudba ayb saxaabigan riwaayadku waxay u badan yihiin magaciisa in la odhan jiro sulaym sulaym inyaa loo badan yahay riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku sugan in la odhan jiray xasm ibna abi kacbin xasm ibna abi kacb riwaayo kale xaraam ibna abi kacb saddexda magac baa ugu caansan xaraam ibna abi kacb iyo xasm ibna abi kacb iyo sulaym saddexdaa magac baa u caansan magaca dambe hadda idiin sheega sulaym ah ayaana ah, mashhuur ah marka waxaa dhici karta marna in loo tirinayo awowgii marna loo tirinayo aabbihii magacyadu qaybo ka mida ah ay laqab yihiin iyo naanays ayib uusan magacii asalka ahayn dhib ma laha dhib ma qisadiisu waxay ahayd nin dhallinyaro horta waa nin waayeela ma ahayn fatma alansaar ayuu ahaa oo weliba mucaad isku qoysinoo reer bani salima ah ayuu ahaa maalinkii o dhanbuu beer ku maqnaa beertii buu haweeda soo dhammaa isagoo daalan buui masjidka bal jamaacada aad ku tukatid ritina waa watay ritigiibu intuu bannaanka ku xidhay iyo wuxuu ihi salaadda aad ka gaadhi nin ritigu u xidhan yahay waa nin dameer xaaba kala taagan yahay ma tamise maaha ayib ayaa suuratulbaqara lagu bilaaba muxuu sameeyaa suuraة اbaqar waa daallan yahay ritibaa bannaanka u taagan baqarna waa la citaaliy oo tartiib loo akhrinayo oo la dareerinayo baqareenoo goormaan akhrina markaynu iswaalayneen salaatulkusuuf tukanayno soo markaa maaha baqaro goorme inagu aanu isku taagnaa salaadaha markaan tukanayn waa in qorax madoobaata ama dayax madoobaado lagama agbaxo salaada cishaheeda caadigahayd ee lagu talagalay suurada gagaaba ama suurada dhexe ayuu macaad ku bilaabay xilligu waa xilli dambe oo salaada cishe asalkeed la soo tukaday ayb xaafad fogna waata markaasuu intuu ka baxay salaada goosto ritigiisii furtay buu reerka iska aaday warkii maad yaa yidhaahdeen xertiisii yaa loo sheegay in la yidhi hebelow sulayma waxaa lagu yidhi munaafiq baa marka wuxuu yidhi munaafiq ma ihe wallee inaan nabiga oga dacwoon doonaa nabigaan oga dacwoon doonaa wuxuu yidhi laakiin waagu ha ii baryo hadda waa habeen warka habeennima loo sheegay habeennima warkii la gaadhsiiyey mucaad xerta waa u sheegtay mucaad wuxuu yidhi munaafiqyaan u malaynayaa ayagu waxay dhaheen inuu munaafiqyaan filaynaa warkii baa gaadhay wuxuu yidhi nabiga waagu ha inoo baryo mucaad baa oga hormaray ile mucaad wiilka yaree dhegdheg haya weeye nabigana isxijinaya waagii markuu bimcaad iyo xertiisii baa nabiga ku taabtay oo waxaa la yidhi ninka sulaym ahaa ee aan qaraabada ahayn waxaasu xalas nabi allow tabdheh wuxuu yidhi u kaadiya asagana aan waraysanne ilxaaja laguu keenay haa hoosta ka xariiq hawshu ma sulaym baa loo yeedhay waxaa la sulaym maxaa kuga xambaaray u fiirso maa xamalaka calaa maa sanacta albaarixa layidhi xalay waxa aad samaysay maxaa kuga xambaaray lianna amaaro weeye laa tataridu walaa tankis ayb wuxuu nabi allow annagu waxaa nahay buu idhi muruqmaal xoogsataan nahay dadka iska xoogsada danyarta ah ee beeraha fasha ee iska dhiban baan nahay mucaad waa wiil dhallinyaro ah islaanna meel u fadhiyin dhibna aan qabin caawo dhan suu kuula soo wardinhayo iyo isagoo marqaansan annaga foodana geliyaabu waan rogmannay mucaad yac naga dheh nabigu wuxuu rabaa ninkan salaadab ha goostee inuu ogaado salaadiisu ma u wuxuu idhi yabna akhii salaadda maxaad ku tukataa hawlihii kale nabigu aggu iska dhig hawlaha waa niqaash u dhexeeya laba wadaad laakiin saxaabigan buu rabaa bani sale inuu saxo salaadiisu nabigu wuxuu salaadda maxaad ku tukataa wuxuu nabi allow anugu markaan salaadda galo faataxaan akhriyaa wixii ka dambeeyana ilaahay cadaab baan ka maangalaa jannana waan weyddiistaa wallahi inii laa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaadbu anigu saraaxi ah xuu nabi allow anu faataxad igu og tahay faatax wixii ka dambeeyana ilaahu naar iga badbaadi ilaahu janna isii intaas weeye hawlaha adiga macaad aad daldashaan nabi allowna ma aqaana u nabi wuxuu uhi xawlaha nudandin gobannimada u fiirso maannaga ataa nugu maannaga adiga macaad baad indhaha nugu godaysaa hawshu ma ah waxba muusan bi'inin muxuu sheegtay keliya inuusan garanaynin aqoonta badan ay leeyihiin suubanaha iyo nabigu ay macaad leeyihiin nabigu wuxuu uhi inta aad sheegtun baan ku dul wareegnaa waxaan qur-aan akhrina sumada arag iyo waxaan adkaar wadnee dhan iyo hunuunudan oo dhan waa maxay waxawla waxay ku dul wareegaysaa ilaahu naar naga foge jannada nagu irsaaqoo nagu calfi intaan xawlahanu dandin markaasuu nabigu markaasuu yidhi mucaadow hadday sidaa tahay afatanantayamcaad baan isku soo rogay marka hawsha caddaatay ninku inuu salaad fiican tukado dhib cudurdaardati salaadda u goostay macaad baa dhagaha laga raacay way iman doontaa macaad si dhagaha looga raacay saxaabi markuu wuxuu nabi allah xalay inay munaafiqnimo ugu xukumen warka waad maqashay laakiin dhib ma laha buu ihi iman doonee soo socdo markuu yimaado ayay caddaan doontaa wiilka annaga munaafiqa ah marka waxaa war la in quraysh soo duushay abu sufyaan ay ciidankiisa soo socdaan waa dagaalka uxud baa kulaaxaya muslimiinta oo laga warhayaa dagaalka uxud baa dhacay halkiiba ku shiiday saxaabigii sulaym ahaa ama xaraam ibn abi kacab aw xasm abi kacab nabigu xaajada waa daba jooga ilan gar baa surayde mucaad buu u yeedhay yaa mucaad maa facala khasmi wa khasmuk mucaadow ninkii anigii adiga nala garamay maalin dhoweyd xaggee ku dambeeyey dagaalku lagu kala foodqaaday shuhadadu waa badan yihiin ansaar waa lee'atay sagaashan iyo dhowr bay ansaar tagtay iyo muhaajiriinoo aan badnayn marka laisku daro saxaaba boqol cagcagaynaysa toddobaatan iyo toddobaad la sheega laakiin ma sagaashan iyo shan saxaabi baa ku shiiday dagaalka uxud oo ansaar u badan toddobaatan iyo dhowr keligood ah maxaad u fiirso gobonimada nabi maxal uri sadaqa allaha wa kadabtu istushida buuri nabi allow ninki ilaahay buu run u sheegay buu oo nin saadiq oo mukhlisuu ahaa anaa ku xadgudbay aniguna been baan sheegay maxaa caddeeyey istashhada waa shahiiday buuhi inuu shahiiday waxay daliil u tahay inuu saadiq ah aniguna aan kaadib ahaa ijtihaad la yimid wey qisadaa dheer bay qisadu ahayd innaga waxaa naga khusaysa si fiican buu nabigu nooga canaantay a'immada salaada nagu dheeraynaya iada way iadu marka wuxuu ihi saxaabigu wala aatiyana rasul sl l slam fala uhbirannahu walle waa u warramaya faata rasuul allah rasuulka ilahi butu faqaal ya rasuul allah rasuulka ilah inaa asxaabu nawaadixa waa ikhtisaar baa xadiidka ku jira qisadaa dheeraan kuu sheegay faahfaahsan ayaa meesha ku jirto sunanka iyo masaanidaba aad ku arkaysaan inaa annagu waxaan nahay asxaabu nawaadixa jamcu naadixatin hadday hal iyo dhadig tahay hadduu lab yahayna jamcu naadixin tadun baad ka goyn dhib ma laha nawaadixduna waa awrta iyo geela lagu dhaansado ama beeraha lagu waraabiyo inagu soomaaliahaan ma naqaan rito waynu ku dhaansanay reer baa beera laguma waraabiyo iyagoo beerahay xataa ku waraabsadaan ayib asxaabu nawaadixa waxaana niman eh, xoogsataan baa loo jeedaa xoogsato geela iyo awrtaasi biyaha ku dhaansado beeraha ku waraabsada nacmalu binahaar maalinkii baanu shaqaynaa habeenkiina maxaa qadaray iktifaa baa ku jira iktifaa habeenkiina waa nasannaa wey haddaan maalinkii xoogsanno habeenkii waa nasannaa wey waina mucaadan mucaad bnu jaballa sallaa macaka alcishaaa nabigu cishuu kula soo tukaday garti marka la qaadahay uma aataa waa yimid nabi allow faiftataxa bisuurati اlbaqara qur-aankii boqoruu ku bilaabay ragcaddii koobaadba faaqbala rasuul rasulka il wuxuu u soo jeestay calaa mucaad ibn jab isku soo majire faqala wuxuuhi ya mucaad afataanun anta ma fitneeyaa tahay ummadda fidneeya fataanku marka ummadda diinka ka fidnaynaysa ood salaaddii necbaysiinaysaa ood xaq iyo khayrka ku daraysaa waa noqon kartaa fitnadu waxay ka noqotaa cadaab bay noqotaa anta mucadibun waxaadan kari karaa difooda laguu geliyo in aladiina fatanul muminaan weeye yani dadkaad cadaabaysaa ila waa cadaab waxaad wadee afatanun anta ya mucaad riwaaya kale afaatinun afaatinunna way timid dadka waad cadaabaysaa mise waad fidnaynaysaa iqra bikada waqra bikada haddaad dadka ummadda tujinayso ood salaad ummad ka bixin war suuradaaga gaaban iyo kuwa dhexe akhri baqara maxaad ka doonta qaala sufyaan ibnu cuyayna wuxuu ihi faqultu licamru diinaar waxaan ku idhi ina aba zubayr aba zubayr waa xadiidka asaguna jaabir ka qaata xadiidku riwaayad badan buu leey jaabir ka leeh riwaayaad fara badan carakawa ah ayaa ka qaato taabiciin fara badan laakiin muslim asagu wuxuu ka warinayaa min ariiqi camr bn dinaar iyo min ariiq abi zubayr can jaabir faqad idan riwaayada camar sida mashhuurka ah ma wadato suuradihii nabigu u amray inuu ku tukada mucaad riwaayada abi zubayr baa wadata marka riwaayadka kale tiibuu raba marka sufyaan inuu ogaado sheikhiisa camri asaguna inuu suuradaha wariyo in kale faqultu lcamr waxaan ku idhi ina aba zubayr xadaana wuxuu nooga tegiyey can jaabirin kama xadaa weeye annahu qaala inuu yidhi iqra wshamsu waduxaaha wduxaa wاlleyli idaa sajaa wاlleyli idaa yakshaa wasabix isma rabbika alaclaa suuradahaas gaagaaban ama dhexdhexaadka ah ku tuko ummadda ku tuji faqaala camrun wuxuu yidhi naxwa haada suuradaha wixii lamida ayuu nabigu sheegay jaabirna noo sheegay saasuu ujeedaa idan xadiidka marka aan riwaayadkiisa israacin riwaayad fara badan buu leeyahay bal aan inta kadib ana fiqiyaadkiisa aan tilmaana insha allah xadana qutaybة بن سacيidi qaal xadana layث بن sacd qaala xadana cafan xa وxadana ibn رمح محamed ibn رمح أخbarana layث بن sacd can abi الزubayr can jaabirin الlayث can abi zubayr min aصح الriwaayaat marka waliba laga hadlaayo fi riwaayati abi الزubayr abi zubayr can jaabir niman baa wax ka sheeg sheega laakiin riwaayaة الlayث canhu waa min aqوى الriwaayaat haddaysan ahayn ba aصxu calى iطلاq can leyt bni sacdi can abi zubayr can jaabirin annahu qaala wuxuu uhi salla mucaad ibnu jabal alansaariyu baa tujiyey liasxaabihi alcishaaa salaaddii cishuu tujiyey faطawala calayhim اlqiraa'a salaa salaaddii buu ku dheereeyey faاnsarafa rajulu mina nin annaga naga tirsan xagga dhalashaanaya hayb ahaan ayaa salaaddii ka baxay fasallaa waxdahu wey keligii buu tukaday faukhira mucaadu mucaad baa looga waranwariyooday canhu cayni rajuli mucaadba waxaa la yidhi intaad tukanaysay nin baa salaaddii kaa goosto dacashaa intuu ku tukada iska baxay faqaala mucaad wuxuu uhi innahu munaafiqun istidlaalan biاlamaaraati istidlaalan bilamaana wuxuu deliishanayaa eh, calaamadda iyo astaanta muuqatay dhaqan bayna asxaabad u lahaayeen oo kii soo yidhi usayd ibnu xudayr saxaabiga jaliilka ku yidhi sacd ibn mucaad ku yidhi sacd ibn cubaad aan dhaho eh, innaka munaafiqun tujaadil can اlmunaafiqiin maalig ibnu dukshun oo badri ah oo nabigu janno ugu bishaareeyey iyo saxaaba qaarkood waxay yidhahan kaas waa munaafiq daaka kahfu اlmunaafiqiin waaba saldhigay munaafiqiintu nab allo ka duulaan ay ku dacweeyeen maxaa jira waxaa yidhahen nabigu cidduu la socday iyo dadku ku dhex jiray iyo dadku ku milan yahay waa munaafiqiin nin walba xaggee laga dayaa saaxiibkiibaa laga daya idan saxaabada alistidlaal bilamaaraat waa dhaqan asaasi ah nabiguna weligii kuma dafirin allaahuma inay amaarada uu nabigu cadday inay khaldan tahay mooye maali bnu duqshi wuxuu ku difaacay waa badri ninkan ree baderna kama asaxo nabi wuxuu hi ninkan waa badri ree bader nifaaq kama asaxo sayidina cumar ayaa xaaib ibn abi baltaca asaguna fal uu sameeyey nabi alla waa munaafiq ka warig qoorta aan qaade na curi qad shahida badran laakiin wadaadkan asagu reer badar ma ahayn marka hawsha lagu dhajiyey xaajo kanubu nabiga ka galay waxbuu caddaystay kadibna waxaa caddaatay inuusan hawsha shuqul ku idan marka alistala bilamaaraat waxaa wey waa dhaqan asaasi oo lagu yaqaana cinda ahlilcilmi wasaxaaba khaasatan ku badan wey innahu munaafiqun idan seed marka u ogaatay nifaaq wuxuu ahaa ikhtilaafu الظaahiri wاlbaطin wanaag aad muujisato xaggana aad qarsato kufri iyo fisqi iyo bidciya balaayo urug aad qarsato shay marka baaطina see mucaad oga warramay waxaa le waa min baab اlاstidlaali bالظaahiri calى اlbaطin saxaabadu ma aha niman meelahan ka soo ruxuleeyey waa niman yaqaana qaacidatu talaasum bayna ظaahiri wاlbaطin falkan iyo amaaradan daahirkeed samaysa waxayna tusaysaa waxa uurkaada ku jira soomaali way taqaanaa labtiroodu jahmiye maa caamadoodu waxay leeyihiin waxaa uurkaada jira afkaada kaa xada af iyo uur waa is og yihiin bay ku leeyihiin waa talaasum bayna ظaahir wاlbaطin markii balaayo kale ay meesha u gasho oo jahmiye lagu akhriyana war kalea ka soo bixi laakiin caamadooda inta badan way ka fayoyin hawsha ayada hunaa marka ma dhihi kartid saxaabigu muxuu ka doonay qalbiga ninka wuxuu ku leeyaha daahirkiisa ay tusahaya waxa baadinkiisa ku jira idan qolihiidin digidamlayn jiray ee suufiyada ahna waxay dhihi jireen ma feedhahan yararka ah baa iga qarinhaya waxa ku jira meesha hawsha dhex yaalla ma karaba caamada in la buubsado faqaala inahu munaafiqun faqaala falamaa balaqa dalika arajula arrinkaa markuu ninkii ree bani sulaym ama xaraam ama xasm warkii markuu gaadhay dakhala calaa rasuulila rasuulka ilahay buu yimid habeennimo warkaa inuu gaadhay waa soo sheegay markiiba warku u gudbay fa ahbarahu nabigu u sheegay maa qaala mucaad mucaad wuxuu ka yidhi fiihi weeye haata nabi allow mucaad baa saa ii duray waxaasuu iga sheegay wey faqaala lahu nabiyu nabigaa mucaad wuxuu ku yidhi aturiidu waxaad an takuuna fataana yaa mucaadu mucaadu ummadda ma inaad cadaabtada rabtaa mise inaad diinka ku dirto ood salaada necbaysiiso ood ku dirta khayraadka haye idaa amamta annaasa dadka haddaad imaam noqoto tujinayso waa qayd haddaad adugu u tukanaysa dheeree faqra waxaad akhridaa bishamsi waduxaaha suuradaha waa miaal buu nabigu ka rabaa wuxuu ku fahansiinaya waa macaline wasabix isma rabbika alaclaa waiqra bismi rabbik waleyli idaa yaksha suuradaha ka adeego aagaas maaragtay ha ka fogaani ama baqariya halkaa ha sayidina cumar asalka diina nabigu uu tilmaamay ummadda in diinka loo fududeeyo ilaahay la jeclaysiiyo aan khayrka lagu dirin aan la fiijinin khilaafadiisii asalkaa aad buu uga hadli jiray rag badan oo taabiciin iyo saxaabi isku jir wuxuu ku yidhi laa tubaqidu llaaha ilaa cibaadihi laa tubaqidu اllaha ilaa cibaadihi ilaahay iyo addoommihiisa ha isku dirina muslimiinay ha iska horkeenina see isku horkeenaynaa yakuunu axadukum imaaman fayuطawilu الsalaaةa calى اlqowm xataa yubaqida ilayhim ma hum fiih fiqiga cumar u fiirso midkiin baa dad tujin markaasu salaadii acraaf iyo ancaam buu bilaabaya laa tubaqidu اllaha ilى cibaadihi yakunu axadukum imaama fayuطawilu calى اlqowmi الsalaaةa xataa yubaqida ilayhim ma hum fiih ilaa marka dambe ay salaadaba kohsadaan salaadaba ay kohsadaan idinkaana hawsha ka dambe yani falkaadu iyo dhaqankaadu waxaa rabaa diinka inuu bilo oo wanaajiyo dadkana khayrka jeclaysiiyo inuu dadka fiijiya lama rabo bayhaqi baa soo saaray aarka fi shucab اliimaan xaafidkuna sanadkiisu saxiix yeela fi fath baari ayb idan waa nafsa shay yasira walaa tucasira bashira walaa tunafira khilaafka iyo burburka iyo kala taga xadiidii oo dhanba nabigu waa keenay o dhanba waa ka dagaalamaya subun alayh الsalatu wasalaam xadثna yaحya بن yaحyى التmيمي قال أخبرنا هشيم بن بشير السلمي عن منصور بن زادان عن عمرو بن دينار المكي عن جابر بن عبد الله الأنساري أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله buu la soo tukan jiray العشاء الآkhرة عشhaha dambe ثuma يرجع إلى qومi tolkii buu kusoo laaban jiray fayuصلي bihim wuxuu tuujin jiray tilka صلاة salaada qudhigeeda uu soo tukaday xadثna qتayبة بن سعيid أبو الربيع الزهراني سليم بن داود الcتكي قال أبو الربيع wuxuu hi asagu xadثna xmاad xmاad baa noo waramay xmاad بن زayd xadثna أيوب بن تيمية السkhtiyاني عن cمر دينار المكي عن جابر بن عبد الله الأنساري قال كان معاذ بن جبل وxaa يصلي مع رasuل الله العشhاء buu la soo tukan jiray ثuma يأتي masجida qowmihi tolkii masaajidkiisi buu iman jiro asagoo imaam ka ahaa fa yusallii bihim markaasuu tujin jiray salaada bixin jiray xadiidkan marka xadiid qiimo badan oo aad u dheer weeye fiqiyaad fara badan baa ku jira wixii ka gaadhan tilmaamayna waxaa ugu muhiimsan masalaha fiqiyaadka aad lagu dagaalamo ay ku dagaalamaan xanafiyada maalikiyadu iyo shaaficiya xanaabilo iyo ahlulxadiid oo wada socda ashaafici waa axmed bn xambal isxaaq bn raahuuya iyo muxadisiintu waxay u badan yihiin inay bannaan afwan iqtidaa اlmuftaridi biاlmutanafil adoo salaad farada tukanaya inaad ku xidhan karto ruux sunno tukanaya bimacnaa sayidina mucaad salaadda cishee dambe uu tujinayo waxay u tahay sunno faradkiisi wuu soo tukaday xagee ku soo tukaday nabigu la soo tukaday calayhi salaatu wasalaam in salaada dambe ay sunno tahayna nusuus baa caddaysay oo muran xanafiya maalikiya inay wax awilaan bay daceen oo ku rabaa xadiidkaas naf dhuu gashay bay ku noqday abu jacfar طaxaawi mushkilkiisa iyo sharxin macaani اaahaar iyo xataa kitaabkiisa axkaamu اlqur'aan iyo meel walbay maslada ku timaado naftu iskaga qaadaa waag hore shaafici baa uma taxanafa marka dhib male abtigii isku dhaceen hadal yaroo abtigii yidhi buu ka xanaaqay madhabka dhanaayo shaafici uu ka bax xanafi buu noqday markaasuu waagi dambe wuxuu dhihi jiray abtigii hadduu nool yahay markuu faqiih noqday oo caalim noqday wuxuuhi abtigii hadduu nool yahay wuu ka kafaara gudun dhaarta u dhaartay abu jacfar aaxawaaga horu wax baranhaya xoogow yar ma fahma badnay abtigiina waa musani abu ibraahim almusani baa abti u ah tilmiid shaafici imaam اmadhab oad garanaysaa masale fiqigu marka u sharxay sulub fahmi waaye musani ku yar adkaatay waxba fahmaysa wallahi waa fahmayn war dhaaf buur waad daalaysay wiilii abtigii kaftamaya ama iscanaansanaya wey hawsha asagu hadalkii meel buu kaga dhagay mogta abtigaas u doonoo ku canaan kara waalid sheekha ajnabiga iyo abtiga way kala duwan yihin oo sheekh kuu ah way kala duwan yihiin wuu canaansaday show marka ugu dhaarto wuxuu waxba faham mayside faqiina noqon mayso horadii dhaaf madhabkii shaaficiga dhaxa waa iskaga tagay muxuu noqday xanafi fiqiga xanafi wuxuu ku noqday imaam laa yustahaanu bihi bal nin la midaba xanafiya ma haystaan maba hayaan marka la fiiriyo waagi damb marki musrina waa geeriyoodo hadde abtigii markaas wuxuu dhihi abtiga maanta hadduu noolaan lahaa arki lahaa hee wuxuu ka kafaar gudan lahaa dhaartiisii inaana waxba fahmaynin faqiin aanan noqonayn almuhim abu jacfar hawsha waa isku dhibaan laakiin sababku waa caddayn sunanka iyo xadiidku ku yimaadaan cadcad ibnu khusayme ibnu xibbaan axmed iyo khayrkiiba salaada dambe ayaa sunna ah tahorana waa farad waxayba ku timid xataa masale ka baxsan halkaasoo umaradii salaadda ku ciyaara nabigu markuu la tukada muxuuna yidhi la tukada salaada suna idiin noqon mar hore soo tukada gurigiinna ku soo tukada salaaddii ayagana u imaado la tukada sayse idin dhihi salaadii baad goosateen iyo burcad baa tiiniyo nabadiid baa tiin iyo khawaarij ha la qabto dhibkaa intaydan gelin salaadaha soo tukada salaada wakhtigeeda dhiga markaad masaajidka timaadaanna tay nafta ka gooyee la tukada saydan u noqon nabadiid aydan u noqonin nabigu muxuu ihi salaada horeed guri ku tukateen baa faradkiinnia ah. ta dambana waa sunna mucaad faradkiisa nabigu la soo tukaday tan dambe uu tukanayana waa sunna almihim reer bani salimo farad bay tukanaya cishoah mucaadna muxuu tukanhayaa sunno idan waxaa isku xidhay nin sunno tukanhaya waxaa ku xidhay nin waajib tukanaya taasi way ku caddahay waxaa kaloo ku cadoo muhim jiddana yجuز التacزir bاlكalaam fي xaq الفuضلاء والكuramاء dadka waaweyn ee culummada iyo cuqaasha iyo duqaydu hadday khaldamaan la dhankalaasi maayo fedhan loo dhiibi maayo xoogu canaan yar ku filan mucaad ibnu jabal hadda nabigu waa canaantay oo gacan qaadin ma dhurbaaxin hadal weyn nin weyn la yidhahdaa ku filan waa nafs اlqaضiya ibnu jamaaca الshaafici alashcari qaadigii waagii sheekhuilam tamiya qolyaha shaacirada ee meesha haysta ay dhibayeen yaa waxay dooneen intii la sokan keena in ibnu taymiya la garaaco ama la dilo bay isku soo hagaajiyeen maalikiyadii iyo xanafiyadii iyo shaaficiyada ordays ibnu jamca markaa qaadi lqudaad xagga shaaficiyada markaa ah ibnu taymiya u yeedhay meel culimmadu joogaan buu ku canaantay orad wadaadu iska tag buuri hawshaana mar dambe u noqon waxaa la yeeli mayna hawshaas ibnu jamc waad khaldantay wadaadka maa qabatid calacalaha ka garaacdid xabsi geysid xur ibnu taymiya waa nin weyno culmo ah nin weyno culmo waxaa qaab ugu filan dad hortii hee in lagu canaanto intaasaa ibnu taymiya ku filan buuri nabigu intuu sameeye wey calayh salaatu wasalaam mucaad waa takuunu turiidu an takuuna fataanan yaa mucaad wiil yaroo hadda mulay ah iyo odayg waayeele kulli dhegta la oofujin mahaye odaygana waa la canaanan wiilkana waa la xawdin haddii loo baahdo way kala duwan yihin dadku isku meel maaha dadku isku meel maaha waxaa kaloo ku jira almru amru اla'immati bitakfiif الsalaa a'immadu nabigu inuu faray salaadda inay fududeeyaan ummadda aysan diinta necbaysiinin dadkana ayn ku darin waxaa kaloo ku jira min xaytu luqa in salaadda dambe cishaa ulaakhira la oran karo waana raddun cala ahli lugati iyo howlahay qabeen marka iyadu inaasaa muuqda muhimadduna waxaa weeye masalada u dambaysa alistidlaalu biاlamaaraat ayadna inuu yahay asal fiqi ah oo macruufa mashhuura cinda الصaxaaba waxaa kaloo ku jira istidlaalu ظaahiri cala اlbaطini inahu munaafiqun amaaradii baa la dariishaday tusiday tusayso ma fi اlbaطini inaasaa ku jira wallahu subxaanaه wa tacala aclam